juzkaasoo tatimu ay ku dhammaystirmaydo bihi juzka alfaa'idatu faa'idadu maca mubtadai mubtada la jirkiisa ay ku dhammaystirmaydo mubtadahaas waa mubtadihii aan qaadanayn faacilka ma nahay faacilka ee qaadanayey abarka khabarka qaadanayey mubtadahaas la jirkiisaa faa'iidadu ku dhammaystirantaa mubtadahaas la jirkiisa ayaa faa'iidadu ku dhammaystirantaa khabarku ama ha noqdo mufrad ama ha noqdo kayru mufrad wuxuu ha noqdo waa juz faa'iidadu ku dhammaystiranto maca almubtada'i waxaa baxay marka faacilkii iyo naa faacilkii faa'iidadu waa ku dhammaystirantaa laakiin maca hayrilmubtada'i ku dhammaystirantaa ayaga ee mubtadala jirkiisa kuma dhammaystiranto wa huwa khabarkii qismaani duu qismayni laba qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo weeye mufradun mufrad weeye iyo wa kayru mufradin mufrad qaydkiisa khabarka laba u qaybsamaa mufrad iyo kayru mufrad marka mufrad marka lagu yidhi iyo khayru mufrad kayru mufrad ama mufrad waa in la fahmaa mufrad waxaa la yidhaha likulli maqaamin lahu maqaal meel walbaa hadalkeeda u gaarka ahay leedahay marka halkan la joogo oo baabulmubtada walkhabar la joogo mufrad marka la yidhaahdo wuxuu muqaabil u yahay jumla iyo shibhuljumla oo waxaa la yidhaha maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla marka mufrad yuu muqaabalayna muxuu u yahay aljumla wa shibhuljumla ayuu muqaabil u yahay laakiin marka la joogo baabulcraab mufrad muqaabil yuu u yahay almuhanaa wاlmajmuuc saas darteeda markaan joognay baabkaas mufrad waxaan idhi maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اlkhamsati aw sitati baabu nidaa iyo baabu laa atabri'a baabu laa anafya liljins laadaasa la yidhahda laa atabria la yidhaahdaa marka baabu nidaa iyo baabu laa atabria marka la joogana muqaabil wuxuu u yahay mudaaf iyo shibhu mudaaf saas darteeda baabkaas marka jooga anaga dhihi jirnay maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf marka baabka calamka la joogana muqaabil wuxuu yahay murakabka maa laysa murakaban a la yidhahda marka baabulcaramna jooga mufrad waxaa la dhaha maa laysa intaba sharxaa idin dhigaya mufrad uu ka qabtay wahuwa khabarkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiiba wey mufradun mufrad wey iyo wakayru mufradin falmufradu mufradkii naxwu zaydun zayd qaaimun mid taagan wey zaydun waa mubtada qaaimun waa khabar mufrad wazaydani labadii zayd qaaimaani hadda aزdan mubtada qaa'imana waa khabar baabkan marka la joogana waa mufrad maxaa yeelay jumlana maaha shublu jumlana maaha wazayduna zaydyaalkii badnaa qaa'imuuna waa kuwa taagan azayduna waa mubtade qaa'imuuna waa khabar waana khabar mufrada marka baabkaa la joogo ah, inaad mufradka fahantu misaalada u badsho ah, wax alla waxaan jumlo ahayn shibul jumlana ahayn baabkan marka la joogo waa mufrad wزaydu zayd akuuka walaalka wey hadda akuuka waa abr waana mfrad baabka makla joogo ah, maxaa yeelay jumlana maahan shibul jumlana maahan waغayrmfradi mfrad kayrkiis imaa jumlatun jumle inuu yahay jumladoo ismiyatun ismi loo nisbeeyey wa imaa jumlatun ficliyatun وإmا شhب الجuملة غayru مفrad wuxuu noqon karaa juمlo iyo shibاljumlo jumladu labay uqaybsamee jumla ismiya jumla ficliya shibljumlana laba uqaybsamaa darf iyo jaar majhuul afartaasaa laysku yihaa غayru mfrad laakiin muhiim waxa ah matniguna uusan dhigayn sharxuna si fiican inin kugu dhigay oo inaad la socotaan ay tahay jumlo hadday khabar dhacdo ama jumlo ficliya ha ahaato ama jumlo ismiya ha ahaato waxaa lagama maarmaan ah raabid oo jumladaas ku xidhan mubtadihii haddii kale jumladu ajnabiyay ka noqonaydaa mubtadihii oo hadda jumlo aan raabid lahayn khabar ma noqon karto ma dhigi kartid zaydun zayd qaama camrun camara istaagay haddee qaama camrun xaa ugu jira zayd ajnaday ka tahay macna la fahmi kara maa xataa macnaha in la fahmaa la rabay mogta macnaha lama fahmayo haddaad tidhahdo zaydu ninkii zayd ahaa qaama camrun camar waa istaagay wax isqaba kara maahan soo ma jeeda waxaa la raaa jumlada raabid xira inay calaaqa kala dhaxaydo mubtada raabidaa la raba dii kale ajnabi ay ka noqonayda waa jirtaa mar aan jumladu raabid u baahnayn waa goorma waa markay noqoto cayn almubtada jumlada macnaha ay tusaydo iyo macnaha mubtaduu tusaya isku mid a ah. markaas raabid looma baahno ma loo baahna raabid mar hadday noqoto jumladu cayn almubtada waa la ogol waa goorma markaasoo kale markaasoo kale jumladu waxay qabar u noqoneen mfrad oo macnihiisu uu yahay jumla markaas lagu leeyahay waa cayn اmbtada mbtadaha wuxuu noqonayaa mfrad macnihiisu jumlay sida xadii oo kale ah, xadii sida khabar oo kale sida shani oo kale sida kalaam oo kale sida qowl oo kale sida lafdi oo kale sida amar oo kale sida qisa oo kale sida xikaaye oo kale damiiru shaami oo kale khayr oo mufrad loo idaafeey intaba kitaabka inin dhiga dhammaan haddii jumladu ay khabar u noqoto mufrad macnaha uu tusayaa ay tahay jumlo macnaheed sida xadiid sida khabar sida shami sida kalaam sida qowl sida lafdi sida amar sida qiso sida xikaayo sida damiiru shaami sida khayr mufrad loo idaafeeyey koob iyo toban kelimaadkaas hadday mubtada noqdaan oo jumlo uu qabarku noqdo jumladaas raamid uma baha koob iyo tobankaas ah, koob iyo tobankaas lafdi hadday mubtada noqdaan jumlada kabarka dhacday raabid wadar maxaa yeelay mubtadaha macnihiisaba jumladaan ahba ka dambayda raabid markaa raabid afar shay wey raabid haddaad maqo maqasho waa afar shay raabid waa afar shay kan koobaad waa maxay waa damiir jumladaa damiir ka soo laabanaa damiirkaasaa u laabanaa mubtadaha sida fiir matniga midda noogu taalo imaa jumlatun ismiyatun jumlo ism loo nisbeeyey naxwu zaydun zayd jaariyatuhu zayd addoontiisii daahibatun mid tegayda wey u fiirso hadda waxaad zaydun waa mubtada jaariyatu waa mubtada labaad daahibatu waxay qabar u tahay mubtadaha labaad mubtadaha labaadoo jaariyatu ah iyo daahibatun oo khabara jumladaas mubtadiya khabarkaas a zayd oo mubtadiyi awelkaa khabar u ah raabidaa la socda marka damiiraa la socda mubtadaha labaad raabidkaasaa isku xiraya damiirkaasaa ah raabid jaariyatu ku jira marka midka koobaad raabidka muxuu noqodaa damiir kan labaadna ismu ishaara walibaasu taqwa fiiri matniga walibaasu taqwa cabsida dharkeeda waa mubtadaw awal daalika libaasu taqwaha waa ismu shaara mubtadaw haani khayrun isagaa khayr badan hadda libaasu waa mubtadaw awal libaasu mudaaf ataqwa mudaaf ilayhi daalika waa mubtadaw haani khayruna mubtadaw haanigay khabar u tahay marka khayrun iyo dalika mubtadahaas iyo qabarkaas albaas awelkii qabar u ah yaa isku xiraa ismu ishaara mubtadaha labaadoo daalika ah yuu ishaara dalika libaasu taqwa fiir ismu ishaaraha ayaa mubtadihii awelkaa ishaaray marka raabid waa lahay raabidka oo sadexeeya icaadaة اlmubtada'i bilafdihi icaadaة اlmubtada'i bilafdihi icaadaة اlmubtada'i bilafdihi ow bimacnaahu in mubtadihii lafdigiisi lagu soo celiyo ama macnihiisi lagu soo celiyo waa raabit isku midaan ka dhigna icaadaة اmubtada mubtadihiyaa la soo celiyey mubtadihii koobaad aa lagu soo celiyey jumlada dambe lafdigiisiyaa la soo celiyey ama waxaa la soo celiyey macnihiisii ayadoo lafdigii la soo celiyey alqaaricatu midii wadnaha garaacayday maa maxay tahay alqaaricatu midda wadnaha garaacda ah, waa qiyaamaha midda wadnaha qofka ku dhufata ah, alqaaricatu midii kawinayday oo wadnaha qofka ka garaacaday maa maxay tahay alqaaricatu midda kawinayda ama garaacayda maxay tahay iiri alqaaricatu waa mubtado awl ma mubtadowsaani alqaaricatu khabaru mubtadowsaani jumladan oo ah ma iyo alqaaricatu ee mubtadihii awelkaa khabar u ah raabidiya ah raabid mubtadihii awelkaabaa lafdigiisa la soo celshay ayadoo macnihii la soo celshayna qul huwa allaahu axad qul dhe nabiga suubanow huwa arinku allaahu axadun wey iiri الله أحد waa huwada macnaheedii huwa shaniga ama arinka dhammaba wuxuu yahay alla waa mid daatadiisu waa mid daato labaydaa ma jirto sifaadiisu waa mid sifo shabahdaa ma jirto afcaashiisu waa mid qof samayn karaa ma jiro wuxuu alla sameeyoo kale marka fiiri allaahu axad jumladaas oo khabarka noqotay waaba mbtadihii awalkaa oo huwaah macnheed saalaanta iiri aلصidiiqu abubakr صidiiq sadqa waa ka dheereeyey abubakrin alumata ummadda aلصidiiqu mubtado wal waxaa tira mubtada iska dheh mubtada sadqa ficil maadi abu bakrin waa faacilki alummata waa mafcuul bigii jumlada abu waxa wa jumlada sabqa abubakr aluma aabara icl iyo aacilka isku uma bahna rabin maxaa yeelay macnihiisiyaa soo laabtay asidiiqu amtodar soomaa abubakr waa idiiq macnihiis abubakr iyo idiiq isku qofay ku dhacayaan marka raabidka labaad muxuu noqday icaadaة اlmubtadai bilafdihi ow bimacnaahu midkii saddexaad raabidkii saddexaad wuxuu noqday icaadaة اlmubtadai bilafdihi ow bimacnaahu kii koobaad wuxuu ahaa damiir kii labaadna ismu ishaara kii saddexaadna icaadaة اlmubtadai bilafdihi ow bimacnaahu kan afraad waxa weya cumuum raabidku wuxuu noqon karaa mubtadahu awalka iyo jumlada dambayda lafdi ku jira waxay soo wada gelayaan cumuum guud way isdhex gelayaan waa cumuum jumlada dambaa waxay wadataa lafdi caam ah oo mubtadaha hore soo dhex gelaya hmm. mubtadaha jumlada qabarka noqotaa waxaa ku jira lafdi caam ah oo xataa mubtadaha awalka uu soo gelayo tusaale ina aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen wa camiluu sameeyeen asaalixaata acmaasha suusuuban ir hadde isimkeedu waa qalato waa aladiina aamanuna waa jumladu waa siladii wowdaana caaid wa camilu saalixaata waa ku cadfantay aamanoday ku cadfantao siladay ku cadfanta inada isimkii haysataa khabaray sugay mubtadana iyo waa isku mid iyo inada ilaa isimkan inada asalbaa mubtadu ahaa soo maa abarkii jumlu noqday inaa laa nuiicu inaa annaga uu ilaahay yidhi laa nudiicu dayici mayno ajra man qof ajarkiis axsana wanaajiya amalan xagga camalka fiiri jumladaas inaa ina kala soo laabatay isimkeedii waa naadaas laa nudiicu waa ficil mudaaric faacilkii waa naxnu damiir musatir waajib waa suran ajra waa mafcuulu bihi ajra waa mudaaf manta waa mudaaf ilayhi axsana waa ficil maadi faacilki waa huwa oo manta u laabana camalan waa mafcuul bihii axsana jumladan axsana camalan mantaas mawsuulkaa siladeedii wey caaidkiina waa faacilka axsana jumlada inaa laa nudiicu ajra man jumladaasaa qabar u ah inadii hore jumladaasoo iswadata a abarka ina ina ladiina ilaa ina ismay haysatay khabaray sugay jumladaasaa khabar u ah aawa caaidkii caaidkii waxay tahay man taas a caam man axsana qof wanaajiyey camalan qof kastoo camal wanaajiye camalkiisa dayiic maynu ilaahi yaa soo gela marka aladiina aamaruu camlu saalaxaati sow dadka camalka wanaajiye soo geli maayaan waa ka mid mantaana caam ah inada isimkeedii waa ku jiraa isagaaba ugu horey ila ilah wuxuu yidhi qof kasta ciduu raba ha aho ee camalkiisa wanaajiyey ajarkiisa ma dayacay marka aladiina aamaruu camilu saalaati dadka camalka suuban sameeye iimaan kale soo dadka camalka wanaajiye kuma jiraan waa ku jira cumuumkaasaa raabit marka raabit waa laga maarmaan raabidkuna afartaasu noqdaa haddii la kala qaado icaadaة mubtaday bilafdihi ow bicanaahuna waa shan markaas oo shan ahaan waa loo tiriya waxaad leedahay cawaaidii waa rawaabidii waxay yihiin aلdamiir wasmu اishaarة icaadaة mubtaday bilafdihi icaadaة mubtaday bimacnaah alcumuum shantaas wey waa dhihi karta wa kayru mufradi mufrad kayrkiis ima jumlatun jumlo inuu yahay jumlado ismiyatun ismi loo nisbeeyey wadalika tusaale naxwu zaydun zayd jaariyatu zayd addoontiisii daahibatun midii tegayda wey iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyahay walibaasu taqwa hadda marsha jumladan hore maxaa laga rabaa zaydun waa mubtadowlwal jaariyatu waa mutadaw haani jaariyatu mudaaf haadaa mudaaf ilayhi daahibatun khabaru mubtadaw haani mubtadaw haanigoo jaariya iyo daahibatun khabar ah jumladaasaa khabar u ah mubtadii awalkaaha raabidkiina waa damiirka jaariyatu ku jira wa qowlihi tacaala wa naxwi qowlihi tacaala libaasu taqwa cabsida dharkeeda daalika libaasu taqwahaasaa khayrun khayr badan libaasu taqwa waa mubtadaw lwal libaasaa mubtadaa libaas mudaaf ataqwa mudaaf ilayhi waa daalika waa mubtadau haani khayruna waxay qabar u tahay mubtadau haaniga jumladaas mubtadau haaniga iyo qabarkiisa aa qabar u ah mubtadaw awalkii oo libaas ah raabidna maxaa daalika ismu shaara iyo waqul dheh nabiga subana huwa arinku allahu alle axad mid inuu yahay wey hadda huwa waa mubtadaw wal allahu waa mubtadaw haani axaduna waxay abar u tahay mbtadowaniga oo allah mbtadowaniga oo allaha iyo qabarkiisao axad ah waxay qabar u yihiin mubtadaw awelkii oo huwa raabidkii aawe waa icaadaة mubtadai bimacnaahu koob iyo tobankii huwadan waxay kamid tahay koob iyo tobankii lafdiyo nili uma bahna raab waa ka dheyi al huwada macnaheed waa maxay shami wa shami huwanimadaas yidhi shami wey macnaheed arrinkoo dhanba wuxuu oo inaad fahamtaan la rabo allah waa mid ah, allah waa mid arrinkuba waa intaas waimaa jumlatun ficliyatun jumladu inay noqoto jumla ismiya maxaa lagu yaqaan isimay ku bilaabataa jumla ficliyana maxaa lagu yaqaan ficilay ku bilaabataa khalaas waa intaas ah, jumla ismiya maxaa lagu yaqaan isimay ku bilaabanay jumla ficliyana maxaa lagu yaqaan ficilay ku bilaabanay khalaas waimaa jumlatun ficliyatu naxwu zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabiis zaydun waa mubtada qaama waa ficl maadi ah abuuna waa faacilkiisii abuu mudaaf haduna mudaaf ilayh ficilka iyo faacilka iyo mudaaf ilayhiga aa khabar waa mubtada waa jumla ficliya ila ficilay ku bilaabatay qaamna ale raabidyaa ah caaidkii waa kaas waa damiirka abuu ku jira iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisa tacaala ila waa sareeya wa rabbuka rabbigaa yakhluqu waa abuuraa maa yashaa wuxuu doono wa rabbuka alwaaw calaa xasabi maa qablahaa rabbu mubtade marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatun daahiratu fi rabu mudaaf alkaafu mudaaf ilay mabniy cala fatx fi maxali jer waa mubtado awal rabbudaas rabu mubtada waay marka mubtada awl hadda waxba dhihi mayno maxaa yaele mubtada haani sooma soco laakiin waa mubtade aan iska leenay rabu mubtada aan leenay marfuucu biاlibtidaa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi rabu mudaafu kaafu mudaaf ilay mabnin cala fatxi fi maxali jar yakluq waa ficil mudaaric faacilki waa huwa oo rabbi u laabana maaduna waa isi mawsuul mawsuulku waa kii ahaa nas iyo mushtarak lixdii mushtaragahaybay ka mid ahe maadu waa ism mawsuul waa bimacnaa aladi yashaa waa ficil mudaaric faacilkiis waa huwa oo maad waa yashaa waa ficil mudaaric faacilki waa huwa oo rabbi u laabana faacilkii waa huwa oo rabbiga u laabana waxaa marka aad leedahay yashaau ficilka ah iyo faacilkiisa oo huwa rabbi u laabana ah jumladaasaa maada sila u aaway caaidka ilaso ism mawsuuq u baahnaa sile iyo caayide caayidka waa maxduuf de ah. maakii yashaahu alle uu doono ah, yashaau mafcuulkeediiyo maxduufa wey ah, maakii yashaahu alle uu doono markaasa waxaad leedahay yakhluqu oo ficil mudaarica iyo faacilkii oo damiir mustatira rabbi u laabanaa ah jumladaasuna waxay khabar u tahay rabu mubtadihi ah raabidiyaa ah faacilka yakhluqu ykhluqu faacilkiis soo damiir ma damiirkaasaa raabida wallaahu allah yaqbidu waa ciriiriyaa wayabsutu waa waasiciyaa wallah alwaawu calaa xasabi maa qablahaa allahu mubtada marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqri yaqbidu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min annaas wljasim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aqri yqbidu faacilkii wafaacilu damiru mustatiru jawaasa taqdiru yaxudu cala allah wayabsuduna waa ficil mudaar faacilkiina waa huwa sidoo kale jumladaana jumlada lagu cadfa marka fiir yaqbidu ficilka ah iyo faacilkiisa huwa ah jumladaasa qabar oo mubtada allah raabidyaa ah faacilka yaqbid waa kaasa raabidka allaahu allah yatawafaa waa oobsadaa alanfusa nafafyaalka xiina mowtiha markay dhimanaydo alla oofsado allahu mubtadawa marfuucu bibtida calaamatu rafci damatu daahiratu shaaqi yatawafa yatawafa ficl mudaaric marfuucu litajarudi min anasib aljasim calaamatu rafcihi damatu muqadarat cala alif manca min duuri atacadub faacilki wafaacilu damiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuudu cala allah alanfusa mafcuul bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahir fi aqiri marka allah mubtadu ah khabar yaa u noqda jumlo ficliya ytawafaa oo ficla iyo faacilkii huwa iyo mafcuul bih raabidka awa ah jumlo qaba dhacda raabidaa la rabaa yatawafaa faacilkeedu marka fiiri jumle ismiye meeqaa lagugu miaaliyey walibaasu taqwa mubtadu ahaa qabar yaa u noqday jumle ismiye daalika khayru daalika ma isma mse waa ficil waa ism waa jumle ismiya marka ism way ku bilaaba daalika khayru jumladaasa qabar u noqotay waana jumle ismiya qul huwa allahu axad huwa waa mubtad waa mubtadaw awal khabar yaa u noqday allahu axad jumladaas waa jumlo ismiye xaala ismay ku bilaabatay soo ma jumlo ficliyaa soo haray wa rabbuka yakhluqu maa yashaau rabbu waa mubtade khabar waxaa u noqday yakhluqu maa yashaau waa ficil mudaaric iyo faacilkiisa waa jumlo ficliya la ficla lagu bilaabay jumlo ficliyaa khabar noqotay wallaahu waa mubtade yqbid huwa alle jumladaasaa kabar u noqotay waa jumlo ficliya ilaa ficilay ku bilaabatay allahu yatawafa anfusa allahu waa mubtadi kabar yaa u noqday yatawafa anfusa ficil mudaaric faacilkiis mafcuulkiisa waa jumla ficliya ma ima shibhu jumlatin de imaa jumlatun wa imaa shibhu jumlatin ayru mufradku waa jumlo ama waa shibljumlo wahuwa shibul jumluhuna shay-an laba shay weeye adarfu darf weeye iyo waljaar walmajruur labadaasaa laysku yidhaha shibhuljumla marka baabkan la joogo laakiin baab waxaa jira marka la joogo shibhuljumle marka la yidhaha saddex shay loo jeedo baabkaas talo masoo ma soo socda anaa layga sugaa se waa soo marno ardada laga rabo haye baabku ahaa waxa weeyaan silada silada isi mawsuul ismawsuulku nafkee mushtaragula mushtaragu lixu ahaa waxaa ka mid ahaa ala ka mid ahe ala ka mid ahe marka al siladeedu wuxuu noqonayaa ism fac iyo ism mafcuul kuwaasuu noqonaya marka baabka silada marka la joogo silada baabka sila marka la joogo waxaa sila noqdaa laleeyahy jumla iyo shibhu jumla marka jumla waa cadda waa jumla ismiya jumla ficliya laakiin shibhuljumla marka halkaasi joogo meeqaa loola jeedaa saddex aldarfu wاljar wاlmajruuru wa صifatu waxa weya sariixa wa صifatu sariixa oo ism faacil iyo ism mafcuulay ka mid marka halkan laakiin marka la joogo iyo meelaha kale shibhuljumla waa labo وإma شiب جuملة وhuوa شiب جuملة شhayani laba shay wey الضرف ضرف wey iyo wljar wاlmajrوur fadarfu darafkii naxwo zaydun zayd kaainun cindaka agtaadu ahaado zaydun waa mubtad cinda waa darfu makaannimay ku nasbisanta khabarkii meesha ay ku tacalluqaydo cindadu wey waajibun uu xadfan yahayo mararka waajibka loo xadfo darafka ijaar majruurka mutacalliqoodu ka mid marka kaainun dheh oo mustaqirun dheh wasafaru safar hadan beriyuu ahaaday asafaru waxaa laga dhigay mubtad hadan waa darfu zamaan waa khabar meesha uu ku tacaluqayo kaainunta ah khabarkeedu ama mustaqir marka fiiri zaydun mubtada ka dhigay wuxuu khabar uga dhigay darfu makaan cindaka wasafaru mubtada ka dhigay wuxuu khabar uga dhigay hadan oo darfu zamaan wuxuu ku barayaa daraf markii lagu yidhi darfu labaya darfu makaan iyo darfu zaman iyo wa qowluh ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sareeyaa warakbu safarkii ashla makaan hooseeya ayuu ahday minkum idinka idinka hooseeya warakbu safarkii quraysheed oo nabiga sal اlahu alay waslam iyo saxaabadu ay raadinayeen dagaalka beder maalinku dhici doono safarkii hoos idinka maraya xeebta abu sufyaan oo khabiir dalyaqaana ah aa waddadaad ka raadaydaan waddaan ahayn la dhigay wa rakbu safarkii asfala makaan hooseeyuu ahaaday minkum idinka idin hooseeya arakbu waa mubtadi asfala waa darfu makaan darfu makaanniday ku nasbisanta khabarkiin aawey waa meeshay ku taxalluqeed warakbu kaainun asfala minkum wljaaru wlmajruuru jaar majruurkii naxwu zaydun zayd kaainun fi daari daarta dhexeedu ahaado zaydun waa mubtada fi daari majruurkaasaa qabar u ah fi daari jaar majruur meesha uu ku tacalluqay iyo wa qowluhu tacaala alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah u sugnaado alxamdu waa mubtada khabarkiina aaway jaar majruurka lilaahi jaar majruurkaasaa ku tacalluqay wayatacallaqu darfu darfku waa tacaluqa wاljaaru wاlmajruuru jaarmajruurkuna waa tacaluqaya idaa waqacaa darafka iyo jaarmajruurku markay dhacaan khabaran khabar xaalo ay yihiin bimaxduufin kula xadfayay ku tacaluqayaan daraf iyo jaarmajruur mar hadday dhacaan khabar waxay ku tacaluqayaan mid la xadfay xadfan xadaفaa la xadfay xadafkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah oo ma banaano in la muujiyo ma banaana in la muujiyo hadaf oo waajib ah ayaa la xadfay taqdiiruhu marka la soo qadarana kaa'inuhu noqona oo mustaqiruhu noqona meeshaasna wax yar ogow mar haddii daraf iyo jaar majruur ay khabar dhacaan waxaa la mida ah markay sila dhacaan iyo markay sifa dhacaan iyo markay xalo dhacaan halkaas waa kan kaaga qabtay fiiri sharax wayatacalaqu darfu darafkii waljaar walmajruur iyo jaar majruurkii waxay ku tacalluqayaan idaa waqacaa markay dhacaan khabaran xaalay yihiin aw silatan xaalay yihiin aw sifatan xaalay yihiin aw xaalan xaalo xaalay yihiin bimaxduufin ku la xadfay wujuuban xadfan waajiban xadaf waajiba falaa yajuusu ma banaana idhaaruhu in la muujiyo fil kalaami hadalka dhexdiisa in laga muujiyo ma banaana min taqdiirihi qadarka in lasoo qadaro kownan koon maxaalu yahay koonko caaman caam koon caam had lasoo qadare koon kaasa mamnuuc wey afartaas ah, goor markay darabka ijaarjuurku afartaas meelood dhacaan koon caama ah waxaan in lagaa yeelin afartaas waa khabar waa silo waa sifo waa xaalo afartaas hadday dhacaan daraf iyo jaarumajhuur koon caamaha lagaa rabaa koon caama ah waa lix lixdiiba kitaabkaana kuu inaadan dib dambe waraga dhici karta faraha ku adkee hadduu ku tusaanay wuxuu ku yidhi kalxusuuli koncaama xusuuloo kale wey walistiqraari sugnaanshoo kale wey walkowni ahaansho oo kale wey masaadirtii kuu cabira ism faacilna adaa lagaa rabaa inaad cabirato ama ism mafcuul whubuuti sugnaansho kale wey wlwujuudi helid oo kale wey wlwuquuci dhixid oo kale wey lixdaasa leedaa ah, kon aan ah. marka zaydun maxaa leedahay fi daari zaydun kalxusuuli haye ism faacil soo qadaro zaydun xaasilu istiqraarkii soo qadaro mustaqiru koonkii soo qadaro kaainun hubuudkii soo qadaro daabitun wujuudkii soo qadaro mawjuudun wuquucii soo qadaro waaqic koon caan waa kaas marka haddaad rabtana wuxuu ku yidhi matniga fiiri marka matniga fiiri marka wayatacallaqu darfu darafkii waljaaru walmajruur jaarmajruurkii waxay ku tacalluqayaan idaa waqacaa markay dhacaan khabaran khabar xaalay yihiin bimaxduufin kula xadfay xadfan xadafkaas wujuuban waajibana taqdiiruhu kaainun oo mustaqirun taqdiiruhu kaainun ow mustaqirun mhm. marka fiiri hayga mutacalaah shayga mutacalaqa oo la soo qadaraa isin waa laga dhigi karaa sida uu shiiku ku yidhi kaainun oo mustaqirun waa laga dhigi karaa ficilna waa laga dhigi karaa kaana iyo istaqar waa laga dhigi karaa labada waa laga dhigi karaa laakiin yaa fiican marka la joogo qabarka iyo marka la joogo صifada iyo marka la joogo xaalada saddexdaas goor isimkaa fiican waصfigaa fiican inaad soo qadarato waصfi ism faacil ama ism mafcuul aa fiican marka la joogo khabar marka la joogo صifo marka la joogo xaalo marka la joogo siladana ficil waxaan ahayn maba banaanaba ah, waa soo ma wax aan ficlayn markaas ma banaana koon caam ahaad soo qadara laakiin afcaashaad aade ah, markaas maxaa leedaha xasala istaqara kaana taama wey habata weeye wujida weeye waqaca wey ficilkaa markaas aad ku qasbanta laakiin saddexdan kale labadaba waa kuu banaan yihiin yaase feecan isimkaa feecan meeshaasna waa inaad fahamta waayo halkan waa wuxuu rabaa hadal uu soo sheegay inuu kuusii caddeeyo hadalkaas wuxuu yidhi wuxuu ku yidhi darafa qabar noqon kara jaarmajruurna waa noqdaa darafna meequ u qaybsamay darfu zamaan iyo darf makaan soo maaha isimkuna laba u qaybsamaayo ogow isimna laba u qaybsamaa ismu daad iyo ismulmacna isimku meequ u qaybsamaa ismu daad hadda haddaanku ihahdo zaydun madaata mase waa macna daata wey masjidun haddaan ku ihah madaata mase waa macna hay cilmun haddaan ku idha madatamse waa macna sawmun haddaan ku idha madaatamse waa macna ru'yatun aragtima macna mase waa daato macno wey marka isi meequ u qaybsamaa ismu daat ismu macna marka waxaan rabnaa waxaan leenaha daraf laba u qaybsamaa waa darfu zamaan iyo darf makaan isimna laba u qaybsamaa waa ismu daat ismu macna haddii marka qabarka uu yahay waxaa noqonaa darfu makaan waxaad rabto soo mubtadayso ismudaad inta mubtada ka dhigato ismudaad inta mubtada ka dhigato darf makaan qabar waa noqon kara ismulmacnaa inta mubtada ka dhigato darfu makaan qabar waa noqon kara isaga kala qaad mal maxaa soo haray darfu zamaan ismu ismulmacna haddaad ka dhigato mubtadaha darfu zamaanku qabar waa u noqon kara oo waxaad leedahay asawmu hadan soonkii waa beri beri wlciidu adan ciiddu waa mani m ciid meel taag wergaa gu maray ciiddu daata male waa macna wlciidu adan wsawmu adan wsafaru adan inta ismulmacno mubtadaysato darfusamaan khabar waa ka dhigi kartaa laakiin maxaan la ogolayn ismu daad inta mubtadaysato darfusamaan khabar kama dhigi karti hadda haddaan idhahdo fiiri zaydu ninka zayda adan waa beri adu wa la fahmi kara miya daatadu waxaan idhi zaman khaas kuma noqoto xadayseed waa bedi waxaan ku yidhi wa camruna alyawm amarna waa maanta wax la fahmi kara ma macnaba yeelama xayta camr waa maanta camar shalana waa joogay hadduusan iman berrina waa joogay mufti daraasna waa joogay marka adaatu laa taktasu bizamaan daatadu zaman khaas kuma noqoto marka halkaas waa la fahmay soo maaha intaasuu kuu sharaxa wuxuu ku yidhi walaa yukbaru laguma qabro bidarfi zamaani darfu zamaan can daatin can ismi daat ismi daat looma loogama qabro darfu zamaan loogama qabri karo qabar uma noqon karo ismu daat laakiin ismulmacna u noqon kara falaa yuqaalu lama dhihi karo zaydun zayd alyawma waa maanta ma la dhihi karo wax jira ma maxaa marka uu qabar u noqon karaa darfu zamaanku waa inamaa wax kale maahan yukbaru waxaa looga qabraa bihi darfu zamaan can ilmaaani maaanida ah, islumacnu abar u noqon kara naxw asawmu soomkii alyawma waa maanta maanta waa soomkii wasafaru safarkii hadan waa beri ir asawmu waa mubtadi waana islumacna alyawma darfu zamaan abar u noqon wasafaru safarku waa macna waa ismumacna maahan ismudaa waa mubtade hadan oo darfu zamaan abar u noqon waxaa la yidhi carabtii hadalladoodii waxaa lagu arkay hadal aad moodo in la mubtadaystay ismudaa oo qabarna looga dhigay darfusamaan maxaa laga leeyahy ah. tusaale waxay maqla iyagoo leh allaylata alhilaalu allaylata waa darfusamaan soo maha waa qabar muqadama alhilaaluna waa mubtada muahara hilaalkuna waa bisha kow labo saddex habeenada ay tahay bishaa la yidhahdaa marka hilaal ma ismudaadaba soo ismacna ismudaad wey daatada halkaas ka muuqataa la idhaha intuusan weynaan habeenka koobaad habeenka labaad habeenka saddexaad waxaa la idhaha hilaal waa ismudaad ismudaada inta mutado ka dhigeen ay darfu zamaan waxay moodaan uga qabayaan waana tii la diidanaa maxaa laga leeya oo looga jawaaba waxaa la leeyahay meesha mudaafa ka go-an ah, ismudaadkan mudaaf ilayhigu waagii hore ahaa jir ma ahayn mubtado waagiisii hore waxaa meesha ka go-an ismulmacno oo mubtada oo waxaa la leeyahay ru'yatu lhilaali bisha la aragtideedii alaylata wacaal ruya r aragtidu marta ismacni ru'yatu lhilaali alaylata saas asalku ahaa ru'yatu a aheed mubtade waana ismu macni alhilaalu dafismaana khabar ahaa xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaama fartafaca irtifaaca marka mudaa mudaafkii xadfeen oo ru'yada ahaa mudaafuleyga booskii soo degay markaasuu godmay markaasaad mooday inuu mubtadaye ah. so ma jeedin sidaasu wuxuu ku yidhi wa qowluhum carabta hadalkooda ay yidhaahdeen alleylata alhilaalu muawalun kaas waa la awila waxaa lagu awilaa bixadfi lmudaaf waxaa la leeyahay alleylata caawa waxaa ah ru'yat lhilaali ru'yat lhilaali wayajuusu waxaa bannaan tacadudu lkhabari khabarka badashadiisa waxaa bannaan khabarku inuu bato hal mubtada wuxuu qaadanayaa shan qabar lix qabar toddoba qabar hal mubtada laba qabar waa qaadan kara hal qabar waa qaadan kara laba waa qaadan kara saddex waa qaadan kara afar qad xadma hal mubtade aa ah, dhowr qabar qaadana mana laysku cadfayo weliba marka khabarku waa badan kara wayajuusu waxaa bannaan tacadudu lkhabari khabarka badashadiisa naxwu zaydun zayd kaatibun waa mid hadalka nasriya shaacirun kuna gabya kaatibunta hadde qoraal loolama jeedo waxaa loola jeedaa hadalka caadiga qofka ku hadla shaacirna midka gabya marka labadaba waayo hadalka si nafniya waa u sheegaa si nadmiyana waa u sheegaa zaydun zayd kaatibun waa naasir mid hadalka caadiga ku hadla shaacirun gabya waa laba khabar fiiri zaydun waa mubtade kaatibun kabar kabarulawala laleeyahy shaaciruna khabaru haani iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilaa wuxuu yidhi wahuwa allah alkafuuru waa la dembi dhaaf badan alwaduudu waa la kalgacano badan dulcarshi waa midka carshiga u saaxiibkaa almajidu waa allaha sharafta leh فaal waa mid samayn badan lmaakii yuriidu huwa all uu doonayo hu maaga yuriidu hu aidka mduf soo ma jeed i marka huwa huwadaasaa mubtada meeqa qabaray qaadatay alkafuur alwaduud dulcarshi almajiid facaal